alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala ducaau man istacصaba alayhi mru calayhi amrun ducada uu ku ducaysanayaa qofka arrin ku adkaaday ducaagu man mid ducadii istacصaba calayhi ay sacuba calayhi amrun arrin uu ku adkaaday qofka arrin uu ku adkaaday wixii uu ku ducaysanayey wuxuu odhanayaa allaahuma ya allow laa sahla wax sahal iyo fudaydii ma jiro ilaa maa sahlan wixii aad ka yeeshay adigu fudayd mooyaane wa anta adiguna tajcalu اlxasna shayga adag waxaad ka yeeshaa idaa shita markaad doonto sahlan mid fudud ayaad ilaahay ilaahayow ka yeeshaa ilaahu noo fudaydi ayay ka dhigan tahay xadiidkan waxaa warinaya ibnu xibaan ayaa fi saxiixi ku warinaya adya almaqdasi isna fi lxadiid اlmukhtaar ayuu ku warinaya ibnu sunnina camru lyowm waleyla ayuu ku warinayaa xadiidkana aymo badan ayaa tasxiixisay waxaanu tee laga warinayay saxaabiga anas ibnu maalik la yidhaahdo radia allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka ilaahi salى اllahu alay slm wuxu uhi allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu اlxasna sahla ida shiئta sidaasaa ka mid ahayd ducooyinkii nebiga salى اllahu alayhi wasalam allaahuma ya allow laa sahla arrin fudud oo dhibaato aan lahaynin ma jiro ilaa maa jacaltahu sahlan kaad ka yeeshay adigu mid fudud mooyaane wa anta adigu tajcalu lxasn yacnii waxa adag shay meesha adag arrinta adag ilaahayow adigaa ka yeela maa qaluda wasacuba baa looga jeeda wixii adkaaday adiga ayaa ka yeelay idaa shita markaad sahlan mid fudude ilaahayow nooga yeel bimacnaa ammaanta aada ammaantay ilaahay ayaad yani ilaahay wixii kuugu fudaydinayaa inta badan dacooyin badan oo ammaanta ilaahay markaad ilaahay ammaanto adigoo ilaahay og yahay dhibta ku haysata markaad ilaahay aada ammaanto yacni aada muujisatay inaad addoon faqiiroon waxba haysan inaad tahay aada awood iyo wax kasta taladeedii arrinkeedaba ilahay inuu gacanta ku hayo aada isaga u dhiibto markaasaa ilaahay uu kuu fudaydinaya markaa qofku meel kale u cararayaa ma jiro ilaahay xaggiisa ayuunbaa loo cararaa isagoo wixii asbaabee looga baahraana samaynaya oo dee intaad halkaa istaagta haddaad wixii aad ama aad dee markaa meel waxaad ka qabanaysa aad qaban kari weyda kugu adkaato meelaad godanaysay hadduu dhagax kaaga soo baxo dee halkaasun ducaa la fadhiisan mayside dee adigoo ilaahay baryaya aad mugtana ka saaraysaayoo wixii aad markaa ku jabinaysay waxaad ku samaynaysay ayaad sabraynaysaa oo ficilkiiyo sababkiina waad la imanaysaa dee tala saarashadii iyo baryadii ilahayna waad la imanaysaa ee laakiin halkaa intaad fadhiisato dee markaa kuu qarqarxi maysawn xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa khasaa shay kasta ilaahay inuu gacanta ku hayo wain min shayin ilaa cindana khasaa'inuhu asbaabta wax fudaydisana ilaahay ayaa hayoo cidduu doona buu ilaahay u fudaydiyaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaad ducadan tidhaahdo markay arrimu kugu adkaadaan adigoo weliba yaqiininaya oo yaqiin iyo hubaal saa u leh adoo ilaahay tala saaranaya asbaab wixii sharci hayddan la imanaya sidaynu sheegnay waxaa kaloo xadiidkan ka qaadanaynaa inkasta oo qofku uu la yimaado sabab haddana waxaasi waa mashii'ada ilaahay iyo doonidiisa ayuunbay markaa ku imanaysaa adiga waxa laga rabaa ficil waxa laga rabaa ilaahay inaad tala saarato qasab maaha markaa inay wixii sidii ku noqdaan wixii ilaahay bay gacantiisa ku jiraan taa waynaad ogaataa maa yaquulu wayafcalu mana daba denba waxa uu odhanayo waxa uu samaynayo qofka dembaabay dembi ee macsiyo dembi ku dhacay wuxuu odhanayay samaynayey ayuu halkan sheekhu inooga tilmaamaya xadiid nebiga salى اllahu عalayh wasalam ka sugnaaday buu inoo soo qaatay oo wuxuu yidhi maa min cabdin ma jira adoon yudnibu denban dembi dembaabaya fayuxsinu طuhuura tahaaro qaadashada wanaajinaya oo si fiican u tahaaro qaadanaya uma yaquumu isaagayo fayusallii rakcatayni oo laba ragcadood tukanaya uma yastakfiru اllaha ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya ilaa kafara lahu low hadduu jiroo la helo ilaahay waa u dembi dhaafayaa xadiidkan waa xadiid waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i sunan kubraaga ayuu ku warinayaa ibnu maaja xadiidka sanadkiisuna waa saxiix abu bakr الsidiiq ayaa laga warinayaa radia allahu canhu waxaanu leeyahay abubakar waxaan maqlay nebi maxamed oo leh ma jira addoon dembaabaya dembi oo tahaarada wanaajin oo istaagi oo laba ragcadood tukan kadibna ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya ilaa ilahay buu dembi dhaafayaa markaasuu akhriyay waladiina idaa facaluu faaxishatan ow dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstagfaruu lidunuubihim wman yakfiru dunuuba ila اllah walam yusiruu calى ma facaluu wahum yaclamuun ulaa'ika jazaؤuhum makfiraة min rabihim wajanaat tajri min taxti anhaaru khaalidiina fiiha wanicma ajru اlcaamiliin aayaddaas ayuu akhriyay xadiidka markaa waxaynu ka qaadanaynaa ilaahay naxariistiisu ay waasic tahay waa naxariisaha adduun iyo aakhiraba iyo raxiimkooda raxmaan اdunya raxmaan dunyaa wاlaakhira waraxiimuhuma albaabka towbadana lama xidho ilaa inta dee cadceeddu ay ka soo baxaysa ama qofku dhown yeedhinayo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofku marka uu dembaabo inuu labadaa ragcadood culimmadu ay salaatu tawba ay ku magacaabaan inuu tukado si fiican inuu tahaaro qaato kadibna uu labadaa ragcadood uu tukado ilaahayna dembi dhaaf weydiiso kadibna ilaahay wou dembi dhaafayaa taa macnaheeduna ma aha inuu qofku intuu macaasidiiyo xumaanta u bareero inuu yidhaahdo hadhow baad laba ragcadood tukanoo deedna ilaahay baa dembi dhaaf weydiisanne dee waxaa doonto samee taa macnaheedu ma aha sidaa waa soo adabin maca khaaliqihi qofkana cuquubo ayuu taa ku mudanayaa ilaahayna waafajin maayo qofku hadduu macaasida macaasisu saa yidhaahdo tanna ilaahay waafajin maayo laakiin qofka ay ka dhacday isagoon ku talagelin ayaa ilaahay towbadda iyo salaada ilaahay waafajinaya ilaahayna ugu dembi dhaafaya markuu dembi dhaaf weydiisto xadiidku waxaa kaluu inagu boorinayaa inaynu markaa weysada dhammaystira markaas iyo tahaarada aynu wanaajinno inaynu salaada qalbi jooga iyo xubno xasiloon aynu ku galno inagoo dee ilaahay dembidhaafkiisa raadinayna ducaau dardi shayطaani wa wasaawisihi waa ducadii iyo waxyaalihii shaydaanka lagu eriyey waswaasyadiisa ducaau dardi shayطaani waa ducadii shaydaanka lagu eriyey wa wasaawisihi iyo waswaasyadiisii iyo wararkiisa wixii qalbiga dadka ugu tuurayay ha koowaad alisticaadatu billaahi minhu waa ilaahay oo laamaga laga magan galo ka labaad waa alaadaanu waa aadaanka aladkaaru wa qira'at اlqur'aan waa aadaanka iyo qur'aanka akhrintiisa weeye waxa sheekhu leeyahay waxyaalaha shaydaanka iyo waswaaskiisa la yskaga difaaco waxa ka mid a alisticaadatu biاllaahi minhu ilaahay oo laga magan galo acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim uu yidhaahdo waqul rabbi acuudu bika min hamazaati الshayaaطiini wacuudu bika rabbi an yaxduruun waana taynu ducaa istiftaaxii ku soo maraynay nebigu salى اllahu عalayhi wasalam marka uu salaada galo inuu odhan jiray allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira markuu dhammeeyo taana acuudu billaahi min nafqihi wa nafasihi wa hamsihi ilaahay waxaan ka magangelayaa shaydaanka afuufkiisa oo galayiisa kibirkiisa hamsigiisa oo waswaaskiisa ama derderiddiisa looga jeedo ayaan ilaahay ka magangelayaa marka ilaahay buu mar kasta uu ka magangelayaa xadiidkaa muslim warinayaa kaa hore juwayr ibnu muطcim baa laga warinayaa xadiid abu darda muslim uu ka warinayo nabiga salى اllahu عalayhi wasalam ayaa istaagay markaasaa waxaan umaysoo salaad yani tukinaya markaasa wuxu uhi acuudu biاllahi mink ilaahay baan kaa magan galay haddana wuxu uhi alcanuka bilacnat اllah saddex jeer buu ilahay lacnadiisa ayaan kugu lacnadaya markaasuu weliba gacantana saa u fidiyey markiu salaaddii dhameeye bui ya rasuul allah waxaan ku maqlay adigoo salaada dhexdeedii leh shay aanaan hore kaaga maqli jirin adigoo leh waxaan ku aragnay adigoo gacantaada fidiyey maxay ahayd dabeedna wuxuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam cadowga ilaahay ibliis ayaa shihaab iyo xulud daba la yimi si uu wejiga markaas iiga saaro markaasaan ihi acuudu billahi minka saddex jeer baan ilaahay baan kaa magan galay kadib ayaan waxaan ku ihi alcanuka bilacnati illaahi taama ilaahay nacladiisa ayaan kugu lacnadayaa halkiibuu dabeedna sii taagnaadayo dib umu bixin waxaan doonay buu ihi dabeedna inaan qabto haddii aanay jirin dacwaddii walaalkay sulaymaan wahablii milkan laa yenbaqii liaxadi min bacdi oo dee isagaa xidhxidi jiray oo ilaahay markaas uu sakiray haddaanay dacwadaasi uu nebi sulaymaan lahaayee ihbe milka aan cid aniga dabaday aan u habboonayn haddaanay taasi jirin la asbaxa muwahaqan yalcabu bihi wuldaanu ahlilmadiina halkaasaan intaan qabto aan ku xidhin lebarse carruurta aroortii ku ciyaari lahayd buul laakiin dacwaddaa nabiyullaahi sulaymaan hore u dhiibtay ayaan markaa xasuustay oo aan u daayey buuli xadiidkaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa inay mashruuc tahay salaada dhexdeeda in ilaahay la magan galo saynu hore u usoo marrayba dee ilaa xataa bidixdana in lagu tubo saddex jeer salaaddiina inaan waxba yeelaynin waana markaa dee shaydaanka iyo eryiddiisa iyo waswaaskiisa ayay markaa tilmaamaysaa ama ama yacni loo sharciyeeyey jinku dee waxa weeye waa makhluuqa inagu nool ee isagu ina arkaya inagu aanay arkaynin laakiin ambiyadu dee siaa nebiyullaahi moxamed baa oo imika inoo sheegaya iyagoo suuradooda dhabta a ah leh ayuu markaa ku arkayay inahu yaraakum waqabiilu inahu yaraakum waqabiilu min xaysu laa tarawnahum yacni waa si aqrabka laakiin ambiyada siaa nebiyullahi moxamed isagoo suuradiisa asalkaa leh ayuu arkayey oo markaa inuu qabtaba uu nebigu ku sigtay marka waa cadowga mutarabiska ah ee hadduu nebi maxamed arkayo inagu aynaan arkaynin waxaa markaa lagaga badbaadayaa salaada dabaddeeda iyo salaadda dhexdeedaba in ilaahay laga magangalo waxaa ka mid a ah waxyaalaha markaa lagaga badbaado alaadaanu aadaanka ayaa ka mid a ah. waxyaaluhu ka orda aadaankaa ka mid a ah. marka sida uu tilmaamaya xadiidka bukhaari iyo muslim wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi marka salaada loo dhawaaqo shaydaanku waa jeesaa waa carraa isagoo weliba naqas cod leh samaynaya oo dabada markaa naqas ka sii deynaya cod leh si aanu aadaankaa u maqal marka aadaanka la dhameeyo haddana soo qaabilaa marka la aqiimaabo haddana sii jeestaa isagoo naqaskii leh marka aqiimitaanka la dhameeyabo haddana isa soo rogaa salaaddii markuu dabeetana qofuu galo qofkii iyo salaadiisii buu kala dhex galaa markaasunbaa boqol mashruuc buu kugu furayaa ood hadda xasuusnayn waxaa xasuuso waxaa xasuuso waxaa xasuuso ilaa qofkii uu kalaba garan waayo waxa uu tukaday lafdiga imaamu lbukhaari abu hureyre wuxuu ahaa mid salaadda marka loo dhawaaqo shaydaanka shaydaankaa daba jeedinaya isagoo naqaskaa leh si aanu aadaanka u maqal markii aadaanka la dhameeyana waa soo jeesanaya marka laadhima haddana sii silaag buu isagoo dee naqaskaa leh iyo dhuusada ayuu jeesanayaa marka aadaanka laqimka la dhameeyana waa soo noqonaya xataa yakhtira bayna almari wa nafsi ilaa uu kala dhex galo markaasaa wuxu odhanayaa udkur kada wa kada waxa iyo waxa xasuuso maa lam yakun yadkur waxaanu qofku xasuusnayn xataa yadalla rajul ilaa qofkii rag iyo dumarba waa isku mide uu noqdo mid garan waaye kam salla intuu tukaday hadday saas igu dhaca ma saddex baad tukatay mise afar inta yareed hubtoon ka soo qaado saddex ka soo qaado ragcaddaa dheeraadkaana la kaalay dabeetana dhammaystiro hadhowna sujuud saawigii ayaad markaa la imanaysaa dee saasuu markaa aadaanka uga caraya goobaha laakiin meelo kale oo yacni layna yidhaha laga aadaamo oo aan dee aadaankaa salaada aan ahayni ayada ma jirto oo dee meel la yacni iskala taagi maysno aadaan khali hoon markaa salaada iyo aanu aanu aanu la soconin dee meel cidla iskala taagi maysid xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa shaydaanku in waxyaalaha u markaa ka ordo uu ka mid yahay markaa aadaanku cadow mutarabisa inuu shaydaanku yahay oo qofka uu doonayo salaaddiisa wax ka yeelaya aadaankii aqibitaankana uu ka ordo waxaanuu uga ordaya weliba naqaska uu samaynayaana waxa weeye inaanu aadaan ka maqan waayo nebigu sala allah alay slm wuxuu inoo sheegay laa yasmacu madaa sawti lmuadini jinun walaa insun walaa shayun ilaa shayda lahu yowma alqiyaama wax allayaaniya wixii maqla sawdkaa muadinka ee jin iyo insi ah ee shay ah ilaa maalinta qaama u markhaati kacaya mar hadduu cadow inoo yahay wuxuu diidayaa markhaatiga ah maalinta qiyaama uu furayo markaa saa daraaddeed ayuu markaa ugu ordayaa xadiida qaar ayaa tilmaamaysay inaan xataa haddii yacni qofka baqaayo ay wax ku yimaadaan inuu aadaami karo ona adaan salaadeed bayaanay hano ilaahay markaa uu kaga kaxaynayo taa sahl ibn abi saalax baa wuxuu leeyahy wuxuu ii diray aabbahay ilaa bani xaarisa wa maciya gulaamun fanaadaahu munaadi min xaydin biismi fanadara gulaam ila lxaydi falam yara shay-an wuxuunbaa kii yaraa u dhawaaqay kii yaraa meeshii laego waxba u arki waaye aabbahay baan u sheegaya samicta sawta fanaadi bisalaam yacni salaada u dhaw salaa mar hadday markaa wax ku dhawaaqo wax ka shakido aadaan markaa wixii way kaa cararay way kaa tegi doonaano yacni waa salafgeeni marka waxyaalaha ay samayn jireen laakiin waxaa loo dhawaaqaa marka waxa weeye ee asalka waa aadaanka salaada ayaale waxaa kaloo xadiid aynu ka qaadanaynaa aadaanka iyo mu fadliga ay leeyihiin oo dee waa kaa wax waliba uu maalinta qiyaamaha u markhaati kacayo waxa kale oo waxyaalaha shaydaanka lagu eriya ka mid ah aladkaaru wa qira'at اlqur'aan adkaarta iyo qur'aanka akhrintiisa dee waxaynu soo marnay axadiid fara badan ayaynu soo marnay oo tilmaamayay shaydaanka in lagaga badbaado adkaartii subaxa iyo galabtii baynu soo marnay tii hurdada baynu soo marnay sii toosidaynu soo marnay guriga gelidiisa ka bixidiisa masaajidka soo gelidiisa ka inaad akhrisato markaa sii seexa ayad kursida labada ayadood suuratu ugu dambeeya baqara yacni adkaar fara badan oo shaydaanka markaa haddaad akhristo ilaahay kaaga ilaalinayu kaaga xijaabayo marka adkaartu waxyaalahaasa u daliila qur-aanka akhrintiisana waxyaalaha markaas shaydaanka ilaahay uu dadka ka xijaabo ayay ka mid tahay xadiidka imaam muslim abu hureyre laga warinayo nabigu sala allahu alay sl uhi laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ha ka yeelanina ina shaydaana yanfiru min albeyt aladii tuqra'u fi suuratu lbaqara guriga suuratu lbaqara lagu akriyo shaydaanku waa ka cararay oo foodda ma soo geliye qubuurtan qur-aan lagu akhriyna guryihiinna qubuur ha ka dhigina ee qur-aanka markaa ku akhriya markaa in qur-aanka guryihii lagu akhriyo siiba suuradaha markaa gaarka ah ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa waxyaalaha markaa xadiidkan aynu ka faa'idaysana waxaa ka mid ah fadaaisha digrigu iyo fawaa'idiisu inay badan yihiin oo ay ka mid tahay ilaahay inuu qofka daakirka ah qalbigiisu uu noolaanayo xisni iyo dhufaysu markaa shaydaanka ka galo inuu markaa ilaahay u yeelayo qur-aanka iyo akhrintiisu markaa faa'iidada ay leedahay iyo inay markaa shaydaankii markaa iyadana ilaahay uu kaga badbaadinayo adducaau xiinamaa yaqacu maa laa yardaahu aw quliba calaa amrihi waa ducada marka uu dhaco waxaanu raalli ka ahayn ama arrinkiisaba dee laga qaalib noqdo are waxba wato wixii baa markaa laga xoog batay si aanu doonayn buu u dhacay ama waxaanu raali ka ahlayn baa dhacay muxuu sabaynayaa wuxuu odhanayaa qadar allaahu ilaahay baa qadaray wamaa shaaa wuxuu ilaahay doonay facala ilaahay waa sameeyey ilaahay baa qadaray wuxuu doonana ilaahay waa sameeyey qadarullaahi ilaahay qadarkiisi weeye wamaa shaaa facal wuxuu doonana ilaahay waa sameeyey oo wuxuu doonayeyna ilaahay isaga ayaa sameeyey ama qadar allaahu ama qadaru llahi waa yani sida labadood baa loodhan karaa ilaahay baa qadaray iyo qadarki ilaahay weeye wamaa shaa facal waxaana tilmaamaya arrintaasi xadiidka saxiixa imaam muslim warinaya abu hureyre laga warinayo nabigu salى اllahu alay sl uhi almu'min اlqawiyu khayru waaxabu ilى اllahi min almu'min الضaciif qofka mu'minka ahee qawiga ah jirkiisu qawiga yahay iimaankiisu qawiga yahay casiinkii casiimadiisi ogaankiisu qawiga yahay ayaa khayr lahoo xagga ilaahay looga kalgacayl badan yahay min almu'min daciif muminka daciifka ah wa fii kulli khayr mar hadduu muumin yahayna mid kasta khayr baa ku sugan ixris calaa maa yanfacuk qof yo waxaad ku dadaashaa wixii wax ku anfacaya wastacin billaahi ilaahay kaalmayso walaa tacjas hana caajisin baleeg wixii ku anfacaya ku dadaal adduun iyo aakhiraba ilaahayna kaalmayso oo ilaahay isticaano iyo kaalmo weydiiso walaa tacjis hana caajisin wain asaabaka shayun hadday wax kugu dhacaan falaa taqul ha odhanin low annii facaltu haddaan saa samayn lahaa kaana kada wa kada saa iyo saasay wuxuu ahaan lahayn haddaan saa samaynla maxaan saa u yeelay walaakin qul qadar allah qadarullaahi ama qadar allahu wamaa shaaa facal qadarullaahi ilaahay qadarkiisi weeye wamaa shaaa facal wuxuu doonana ilaahay waa sameeyey sidaa dheh faina low taftaxu can min ashayaan faina low taftaxu camala الshayطaan ama taftaxu min الshayطaan tuftaxu min الshayطaan low xagga shaydaankaa laga soo furaa ama low camalka shaydaanka ayay furtaaye haddiidaasi xadiidka waxaynu ka qaadanayna waa xadiid aada iyo laxaad u qiima leh boorin laynagu boorinayo awood inaynu markaa qofku jirkiisu inu awood lahaado qof dhisan inuu noqdo yacnii iimaankiisu inuu dhisan yahay casiimadiisa go dhisan yahay nishaad iyo firfircooni iyo quwo iyo waxqabsi inuu leeyahay oon ilaah cid kala cuskanin waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inuu qofku asbaabta sameeyo ixlis calaa maa yanfacuk waxa ku anfacayo ku dadaal adduun iyo aakhira wuxuu ku anfacay waa asbaabtii ilaahayna kaalmayso oo waa tala saarashadii ilaahay la tala saaranayay labadaasaa laga rabaa inuu qofku markaa waxa kaloo inuu wixii nimco ilaahay u tiiriyo inuu qadarka nafdiisa inuu ogaado inuu ku dadaalo wax aliyaaliya wax kasta oo adduuniya aakhiro qofka anfacaya inuu sameeyo wixii ku anfacaya adduuniya aakhira waxaan adduuniya aakhira midnaba ayna anfacayn baynu maanta ku xiiqnay balqaad iyo siyaar baynu wadayn in waktigeeni ku lumin ciyaar baynu gediga maanta dhegaysanayno caawo dhan kusoo jeednay daawanayna wax alliyaaliyo waxaan indhamadoobaad iyo hurdara'aan iyo waktigaa kaloo berrinaa shaqaysan weydo aan ahayn inaad ka kasbanaysaana ma jirto haddana gidica waad daawanaysaa oo waad muxiiqaysaa waad kala baranaysaa low hadiidaasi laba weji bay ku timaadaayoo haddii ay tahay murugo iyo argagax murugaadkiiba wax dhacay ama argagax wax markaa kugu dhacay dee taa waa la diiday iyaaka walow fa ina low taftaxu camal shaytaan haddii shay cilmi naafica oo markaa aad doonaysay ama yacnii wax khayrahoo ku dhaafay ood yacnii ugu tamaninaysana taasi dhib male low istaqbaltu min amri ma stadbartu maa suqtu lhadiya yacni saasoo kale nebiga sala اllah alay slam way ka sugnaatay markaa tala ee looga murugoonayo yacni waxyaalo markaa dhacay oo markaa adduunyo ku dhaafay ama markaa argagax iyo jasac markaa uu ku jiro tahniyat lmawluudi lahu wa jawaabuh waxa uu halkan sheekhu inooga hadlayaa u tahniyadaynta loo tahniyadaynayo lagu bogaadinayo loogu ducaynayo kii ilmo u dhashay iyo marka loo tahniyadeeyo wixii odhanaya isaguna uu ku jawaabayey wuxuu odhanayaa baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo fi lmawhuubi laka waxaan lagu hibeeyey ilmahan lagu hibeeyey wa shakarta alwaahiba ka hibeeyeena umma hadda ma ilaahay aku mafajiya inaad umma waa balaqaashuda waa adkaanshihiisiyo taabaqaadkiisana ilaahay ha gaadhsiiye ilmahan warusiqta birahu samafalkiisana allah kuu arsaaqo ilma kuu samafala allah kaaga yeelo wayarudu lmuhanaw calayhi kan loo taaniideynayaana wuxuu ku celinayaa oo fa yaquul wuxu alaya baaraka allahu laka ilaahay haku barakay allah ku barakeey wuxuu ku siiyey wabaarak caleyh kor aakhira ha barakeey wa jasaaka allahu khayran ilaahay khayrna ha kugu abaaliyo warasaaqaka allahu isagoo kalena ilaahay ha kugu wa ajzala hawaabaka hawaabkaaga iyo abaalmarintaadana ilaahaya ha weyneeyo ka hore ducada hore waxay ka sugan tahay taabicigii weynaayo jaliilka ee xasanulbisri ayay ka sugan tahay nabiga sala la alay sl looma kor saxaabadana kamay sugnaanin imaamka weyn bay ka sugan tahay tan kalena sida imaamu nawowi ba uu kusoo naqliyay adkaarkiisa axad ilculamaaءi اlfudalaa ayay iyaduna ka sugan tahay waxaanaynu markaa dee aharkan aynu ka qaadanaynaa yacni dadka muslimiinta ahi inay yihiin dadaan dhexdooda xasad iyo xumaan iyo nololuquuriwaa iyo iscawrin iyo iliyo balaayo ka dhex jirin inay yihiin kii ilaahay ilma siiyo ama wax kala siiyo kii kalena waa ku farxayaa waa u ducaynayaa kii kalena isna ducadii mid la mida ayuu ugu ducaynaya u leeyahy adigana allah ku barakeeye karoo kalena ilaahay ha ku siiyo marka ilaahay in la mahadiyo oo loogu mahada wuxuu ku siiyey awalan wa aakhira waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ubadku dee waa hibe ilaahay bixiyo yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dukuur oo yusawiju dukraanan wainaasan wayajcalu man yashaau caqiiba in hibadaa ilaahayna loogu mahad hibadaasi inan iyo inan ma kala laha bal qur-aanku inantaabu horaysiinaya zamanuljaahiliyii baa hablaa laga xanaaqi jiro on la jeclaysan jiray innagana dee waa laga yaaba inaynu inanka inanta waxooga yar kala jeclaysano laakiin ilaahay hablaha ayuu horaysiyay mid khayr ku jirana ilaahay ayaa og waa inaad adigu wixii ilaahay ku siiyey markaa ugu mahadnaqdaa ilaahay baa markaa ka raasiqa in markaa qofku oo ilaahay markaa markaa baryo oo walaalkii u duceeyo isla markaa ducada inuu uga jawaabo oo dadku marka ay noqdaan ee dadka markaa isku wada kalsoon ayaynu markaa kaba shaqaadanayna maa yucawadu bihi lawlaad wixii awlaadda iyo caruurta la magan gelinayey ayuu halkana sheekhu inooga hadlayaa kaana rasuul lahi sala اllah alay slam wuxaa yucawidu alxasan walxuseyn xasan iyo xusein wuxuu ku magan gelin jiray ilaahay u odhan jiray uciidukumaa waxaan idin magan gelinayaa bikelimaatillaahi ilaahay kelimaadkiisa asmaadiisa iyo sifaadiisa iyo aayaadkiisa markaas kownigaah iyo kuwa sharcigaa baan idin magan gelinayaa ataamati ee dhammayska tabane nuqsaantan ahayn min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantii baan idinka magan gelinaya wahaamatin iyo wax kasta oo sun leh waaday iyo sun leh ayaan idinka magan gelinayaa wa min kulli caynin iyo il kasta oo laamatin qumayadahoo asiibto oo dadka waxyeelaysa ishaana ilaahay baan idinka magan gelinayaa qarnaasana loo xidi maayo birana loo gelin maayo birna iyo baraaruga loo gelin maayo sida dadka sabaljaahiligu sameeyaane ducadaa nebigu sala allahu alay slm idhi ayaa loogu ducaynaya xadiidkan in sidaa la odhanayo waxaa warinaya imaamu lbukhaari ayaa warinaya ibnu cabaas baana laga warinaya oo wuxuu leeyahay kana nabiyu sala اlه alay slam yucawidu اlxasan wاlxusein waa ilaahay buu magan gelin jiray magan uga dhigin jiray waxaanu odhan jiray ina abaakumaa kaana yucawidu bihima ismaaciil wa isxaaq abihin ibraahim ayaa magan gelin jiray saa u magan gelin jiray ucuudu bikalimaati illaahi taamaati min kuli shayطaani wahamin wa min kuli caynin laama ayuu markaa xasan iyo xuseen ayuu ku odhan jiray ismaaciil iyo isxaaq isna xasan iyo xuseen buu ku odhan jiray adna markaa caligaaga iyo faaraxaaga iyo cumarkaaga ayaad markaa ku magangelinaysaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in qofka muslimkaa loo jideeyo i sunno u tahay inuu caruurtiisa ilaahay magangeliyo ilaahay uu xirsi xirkiisa u yeelo oo kelimaadkaa uu nebi maxamed inoo jireeyey ilaa nabiyullaahi ibraahim soo jiray uu ku geliyo taasaa ilaahay wuxuu kaga ilaalinayaa qumay iyo caayin kasta xaasid kasta sharwado kasta xataa ilaahay bahalaha ayuu markaas kaga ilaalinayaa oo ilaahay uu kaga badbaadinaya markaas si dhaba ee loo yidhaahdo deriska qaybtii hore dariska halka inagu joogo wallahu aclam